الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الاستثناء أخرج به من الكلام ما خرج من حكمه وكان في لفظ دراج wlafdu listina aladii lahu xawaa ilaa wagayru wa siwan suwan sawaa khalaacada xashaafa macilan sibiima akhrajathu min di tamaamin muujabiin ka qaama kulu lqowmi ila waaxidan waqad ra'aytu alqowma ila khaalidan إلا خالدا وإن يكن من ذي تمام انتفى فأبدلا والنسب فيه ضعفا هذا إذا استثنيته من جنسه وما سواه حكمه بعكسه كلن يقوم القوم إلا جعفر والنصب فيه إلا بعيرا أكثر وإن يكن من ناقص فإلا قد ألغيت والعامل استقل كلم يقم إلا أبوك أولا ولا أرى إلا أخاك مقبلا وخفض مستثنى على الإطلاق يجوز بعد سبعة البواقي والنصب أيضا جائز لمن يشاء بما خلا وما عدا وما حشا بسم الله الرحمن الرحيم باب الاستثناء وبابك استثناها iyo soo reebidda cashirkeennu maanta wuxuu ka bilaabmayaa mansuubaadka mid ka mida oo ah istinaha ka loo yaqaano istinaa waxaa wanaagsanaabay culimadu yidhaahdeen halka culimmadu baabulistinaai ay ka leeyihiin inay baabulmustathnaa ka yidhaahdiin baabulmustathnaa baabulmustathnaa hadii la isticmaalo mustathnuhu waa ismi mafcuul waana la soo reebaha waa ka hadalka loola jeedo ee xukunkiisa hadda halkan lagu bayaaminayo waa almustathnaa waana la soo reebe la soo reebahaasaynu halkan culima ku caddaynaynaa waxaynu isku ogeyn saddex rukni ayuu baabkani leeyahay oo ardaygu inuu fahmaa lagama maarmaan ay tahay saddex rukni ama saddex tiir dhexaad rukniga koobaad waxa weeye la soo reebe rukniga labaadna waa laga soo reebe rukniga saddexaadna waa lagu soo reebe kolka saddexdaa ardaygu inuu kala fahmo ayaa lagama maarmaana la soo reebe laga soo reebe lagu soo reebe waa mustanaa iyo mustanaa minhu iyo aadaat listinaa hadda maalan tusaalaan qoraynaayo baleega waxaan idhi jaaa alqawmu ilaa caliyan bal hadda intaa qora jaaa alqawmu ilaa caliyan markaan idhaahdo jaaa alqawmu ilaa caliyan markaan idhaa waxaa halkaa laynaga rabaa culimo inaan lasoo reebaha caddayno inaan laga soo reebaha caddayno inaan lagu soo reebaha caddayno intaaba waa inaan bayaaminaa la soo reebaha iyo laga soo reebaha iyo lagu soo reebaha jaaa alqawmu ilaa caliyan yaa la soo reebaah jaaa alqawmu ilaa caliyan yaa la soo reebaah caligaa la soo reebay yaa laga soo reebaah kii laga soo reebayna waa kee waa qoomka yaa lagu soo reebaah ereyga la isticmaalayna waa erigee waa ilaada culima mustathnaa iyo mustathnaa minhu iyo aadaatu listithnaa saddexdaa qodob ayaa lagama maarmaana ardaygu inuu fahmo waana arkaanta baabkani uu leeyahay hadaba saddexdaa mustathnaa minhugu halkan lagagama hadlayo icraabkiisa mustathna minhuga halkan kagama hadlayno icraabkiisa waayo mustathna minhuga waxaynaan halkan ugaga hadlaynin waxa weeye waa xasba xaajati lkalaam baa la icraabaa mustanaa minhugu waxa suurtagala inuu faacil yahay waxa suurtagala inuu naa'ibu faacil yahay waxa suurtagala inuu mubtade yahay waxa suurtagala inuu mafcuulun bihi yahay adigu mustanaa minhu oo laga soo reeba ah hadalka baahidiisaa lagu saleeyaa aadaatulistitnahana waynu ka hadli doonnaa waxa la ecraabayo mustanaha oo lasoo reebaha ah mustanaha weeyaan ka halkan maanta lagu baranaya mustana oo lasoo reeba ah haddaba sheekheennu baabka wuxuu u guntaday baabulistinaai buu yidhi istinuuna waa masder waa soo reebidda lafteedii baabka ma istinaha oo soo reebidda ah ayaa lagaga warramayaa mise mustanaha oo la soo reebaha ah ayaa icraabkiisa lagu baranayaa ma mustanaha lagu baranaya mise istinaha lagu baranaya mustana lagu baranaya sidaa darteed kutubta culimmada waxaad arkaysiin ragga sharxaya iyagoo odhan doona eeg min tacbiiri lmasder wa iraadat ismi lmafcuul halkan baabulistinaai uu ka yidhi waxay u jeedaan mustathnaa bay u jeedaan baabulmustathnaa waxa fududaa sheekhu inuu baabulmustathnaa yidhaahdo ilain la soo reebaha ayaa halkan lagu baranayaa ama axkaamta la soo reebaha weeye axkaamtaan halkan ku fahmi doono in sha allahu tacaala culima haddaba baabkan istihnuu xagga shareecada baab ballaadhan buu ka yahay oo marka sharciga laga hadlayo masaa'ilka sharciga ah ee baabkan ardaygu inuu fahmo loo baahan yahay waxa weeye la soo reebaha iyo laga soo reebaha muddo may u dhaxayn kartaa saacadihii maalin ma u dhaxayn kartaa sanad ma u dhaxayn karaa bil ma u dhaxayn karaa wiig ma u dhaxayn karaa mise shardi waa inay isku xigaan culimmadu weynanka waxay qaateen shardi waa inay isku xigaan waxa la diidan yahay inaad tidhaa maxkamadda intaad maanta tagto war ninkanan ishaysannaa boqol dollar buu igu leeyahay haddana intaad berri tagto siddeetan mooyaane haddaad tidhaa ka waran boqol dollar buu igu leeyahay siddeetan mooyaane waad kala saartay eeg la soo reebihii baad berri oo kale la timid qiraalkaagii maanta wuxuu ahaa boqol inuu kugu leeyahay berri unbaad maxkamada tagtay oo waxaad tidhi siddeetan mooyaane ma lagu tixgelinayaa siddeetankaa adiiday mise qiraalku wuxuu noqonayaa boqolkii oo dhammaystiran baa lagu odhan boqolkii oo dhammaystiran baa sii lagu odhan ila wakti baa soo kala dhex galaye lama ogola wakti inuu u kala dhexeeyo masalan haddii iminka ninka nootaayada joogaa uu yidhaahdo ha hebel boqol kun dollar buu igu leeyahay kadibna uu telefoon ku soo dhaco telefoonkii aayar qaatuu dibadda ula baxo uu soo sheekeeyo soo sheekeeyo uu yidhaahdo xaaji halkaa siddeed boqol uniga jar siddeed boqol mooyaane halkaa igu dar ma la dhegaysanayaa eeg maanta halkan wuxuu qirtay inuu ninkani kun ku lahaa kun dollar telefoon baa ku soo dhacay qasab ma aha inuu qabtaa hadalkiisii buu dhammaystiran kari lahaa aayar buu iska baxay oo intuu telefoonkii ku soo sheekeeyey ayuu mar dambe yidhahaa boqol iga jar ama sideed boqol mooyaane istitnii faslba fasal baa soo kala dhex galay maadaamuu fasal soo kala dhex galay lagu dhammaysan kari lahaa waxana khiyaar uu ahaa wakhti dheerna uu la maqnaa warka daaya haddii ka warrama uu yidhaha kun dollar buu igu leeyahuu qufac qabto markuu qufacay buu haddana sii matagayba matag baa u raacay markaasuu dibadda u baxay ma la odhanayo markuu soo noqduu iska soo maydhay qufuciya matagiiba ayuu yidhi haa intaa mooyaane ma loo tixgelinaya intaa uu yidhi iga jara haa waa loo tixgelinaya waayo khufuc ma isaga ma awoodiisa khiyaarkiisana ma aha awooddiisana ma aha waxani waa awood ka badan weeyi kolkaa xagga sharciga marka aynu marayno istinaha baabkani baab ballaadhan buu noqon doonaa marka wax laga soo reebayo in qadarka la soo reebayo laftiisa ayaynu ka hadli doonaa oo waxaa laga yaabaa hadduu ka warran qofku yidhaahdo war ninkan hebelhi wuxuu igu lahaa boqol doolar boqol dollar mooyaane boqol buu igu leeyahay buui boqol doolar buu igu leeyahay boqol doolar mooyaane muxuu ogol yahay markaa dee waxbaba ma ogolo saw maaha waxbaba ma ogolo saw maaha waxbaba iguma le bay noqonaysaa saw maaha istinaha lama ogolaanayo maxaa hadalka maxaad wakhtiga u luminaysaa maxaa hadalka kaa keenay hadduuna waxba kugu lahayn markaad tidhaa boqol dollar buu igu leeyahay ha soo wada reebin marka dambe ha soo wada reebin maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa dee qadar baad soo reebi qadarkaa ah, madaahibka afartu way isku khilaafsan yihiin ragga qaar baa qaba kalabadh wax ka yarunbuu qofku soo reebi kara markuu yidhaha boqol dollar buu igu leeyahay toban dollar ha soo reebo oo labaatan dollar ha soo reebo oo konton dollar ha soo reebo boqolka bedhkii oo kontona yuuna dhaafin bay ragga qaarkood qabaan halka imaam shaafici oo kale uu ka qabo wargebigeeda inuu soo wada reebo un baa la diidan yahay ilaa boqol markuu qirto sagaashan buu xataa iska soo reeban karaa xaggaasaa lala maray ee sharciga waxaynu ku baran doonaa qofku hadduu ku yidhaahdo war ninka hebel la yidhaha boqol dollar buu igu leeyahay khamiis mooyaane khamiiskani wuu ka duwan yahay boqolkiiba ilan waxaa la ogaa markaad ninka boqol u qirato inuu lacag kaa soo reebo sow maaha haddaba wixiiba wax ka duwan hadduu soo reebo maxaa laga yeelaya waa masaa'ilka sharciga uu ka warramayo ee baabka istinaha loo yaqaano lagaga warbixiyo weeyaan baabka istinaha lagaga warramo ninku hadduu afar dumara qabo uu yidhaahdo ka warran afartaydii dumarka ahaaba waan furay digaagad mooyaane eeg digaagad mooyaane buu yidhi eeg istithnii buu dhinac kale ula kacay ma ogtahay afartii dumar ahaaba waan furay buu yidhi digaagad mooyaane kolkaa yuu soo reebay uu furiinkii ka soo reebaya digaaga digaagadu maxay ahay talow hadda hadda mid maaha magaceegu digaagad afartuba waa dumar caadiya markaas yidhi afartii dumarhaaba waan furay digaagad mooyaane maxaa la yeelaya ma waxaynu odhanaynaa afartan dumarhiiba way furan yihiin ma waxaynu odhanaynaa tuu yahay buu digaagadula jeeday taa aynu nidhaana taasi ma furna maxaa laga yeelaya kolka waxaynu uga jeednaa culimo baabkan istinaha loo yaqaano waa baab xagga fiqiga iyo shareecada baac dheer ku leh kolka inagu hadda waxaynu ogaanaynaa inaynu baranno fiqhi ma doonayno xagga fiqiga uma jeedno oo barashadeennu hadda fiqi maaha waa inaad ogaataa hadda naxwe ahaan inuu yahay laakiin markaad fiqiga dhex gasho wixii ku saacidi waa mididii aad ku jarjaranaysay weeyaan mididii aad ku jarjaranaysay weeyaane ku kala aad ku kala fahmaysay baabkan markii macnihiisu wuxuu noqon doono baabul istinaai baabka istinaha loo yaqaano ayaynu halkan ku arkaynaa akhrij saar bihi isaga ku saar istinaha min alkalaami kalaamka ka saar maaka kharaja ka baxay min xukmihi xukunkiisa oo wa kaana ahaaday indaraja mid soo hoosgelaya fii lafdin xagga lafdiga ka soo hoosgelaya wuxuu sheekhu yidhi halkan markuu ka hadlayey waxaad hadalka ka saartaa kalaamka waxaad ka saartaa waxa marka horeba aan soo gelaynin ee xukun ahaan ka baxay akhrij saar bihi istinaha ku saar min kalaamka ka saar maa kharaja kii baxay ayaad ka saari min xukmihi xukunkiisa marka horeba xukunkiisa midaan soo gelaynin ayaad ka saaraysaa oo maxaad u saartay xukunkiisa marka horeba ma soo gelaynine wa kaana wuxuu ahaaday indaraja mid soo gelaya fii lafdin xagga dhawaaqa dhawaaqa ayaa la moodayaa inuu soo gelayo uu toos u soo gelayo markaasaa kaa lagaa saarayaayoo lagu leeyahay warkaasi kuma jiro tusaaluhu waa maxay qoomku waa niman qoom la yidhaabaa dabaqa intan saddexaad fadhiyey dabaqa saddexaad niman qoom la ayaa fadhiyey qoomkii dabaqa saddexaad aynu isla naqaano ee halkaa fadhiisan jiray majliskoogu dabaqa saddexaad ahaa ilan waa toban nin nin baa yidhi jaaa alqawmu yaa yimid buu qoomkii kolkaa maxaa loo fahmayaa tirada timid inay imise yihiin tobankiiba inay yimaadeen baa hadalkaa laga fahmaya laakiin xaqiiqa ahaan qofkan jaaa alqawmu yidhi wuxuu og yahay nin cali la yidhaa oo raggaa ku jiray inuuna imanin kolkaa maadaamuu og yahay isaguna jaaaqawmu uu ku hadlay muxuu ka saarayaa jaaqawmudii caligaa aan iman buu ka saaraya oo muxuu odhanayaa jaaa alqawmu ilaa caliyan qoomkii way yimaadeen cali mooyaane oo cali isaguma imanin haddaba caligani isagoo yimid lama reebayo marka hore jaaalqawmu uu lahaaba imaatinkan dadka sameeyey buuna ahayn marka horeba kaan ku jirin xukunkan laakiin xagga daahirka qofka maqlaa uu moodayo wa kaana fii lafdin in darajo wuxuu kuu leeyahay waa xasba daahir daahirka qofka maqle ayaa moodaya inuu qoomkii ku jiro markaasaa lagu leeyay ka saar sidaa waxaynu u leenahay culimo kelimatu tawxiid bal hadda u fiirsada markaad laa ilaaha ila allaahu ad leedahay laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu ilaahay mooyaane ila allah marka hore waynu anfino laa ilaha baynu nidhi haddana ila allah baan ka daba keennay marka horeba allah oo ka xaqa lagu caabudi ihi ilaahyada la anfinayo miyuu ku jiray kuwa la anfinayo marka horeba miyuu ku jiray kuma jirin marka horeba laa ilaaha markaad leedahay ilaahan adiidan tahay eed leedahay mid ilaahan adiidan tahay marka horeba allaha dambe kuma jirin waayo markaad tidhaa jaalqawmu ilaa caliyan caligan aad reebtay marka horeba qoomkan imaatinkooga kuma jirin waayo hadduu yimid maadaa reebi karin ma af baad ku reebi lahayd af kuma reebi karaysid waa halka ay culimmadu yidhaahdiin lianlaa yalzama alislaamu bacda kufrin waa halkay yidhaahdiin lianlaa yalzama alislaamu bacda kufrin haddaad laa ilaaha tidhaahdo oo xataa ilaaha xaqa lagu caabudayo ayaan diidaya ad leedahay ood laa ilaaha laadaa aad anfiday mid la caabudo oo dhan ama xaqha lagu caabudo ama xaq yaan lagu caabudini ila laahuda dambe inta adan gaadhin haddaad laa ilaaha unaad ku daysato dee kufri baa ka dhalanaya kufri ayaa ka dhalanaya kolka kuwan aad diidan waa kii aan xaqa ahayn waxa aan ahayn oo dhan baad diidan tahay akhrij saar bihi istinaha ku saar min alkalaami kalaamka ka saar maa kharaja ka baxay min xukmihi xukunkiisa ka baxay oo wa kaana ahaaday indaraja mid soo gelaya fii lafdin lafdiga waa xasba daahir welibana lafdiga ayuu xasba daahir ka soo gelaya halkaasi waa tacriifka baabka istinuhu uu leeyahay tacriifka iyo tilmaantiisii ayay intaasi noqonaysaa wa alladii lafdigaasoo lahu isaga xawaa koobsaday ilaa weeyaan wa hayru weeyaan ereygaa hayru kayguu kordhigayaa hayru muu idiin kordhigay waa in la godaa ilaa weeyaan wa hayru weeyaan wa siwan weeyaan wa suwan weeyaan sawaa'un wa sawaa'un weeyaan khalaa weeyaan caddaa weeyaan xaashaa wey haddaba aadaatul istithnii halkan inoo sheegayaa ereyga wax lagu soo reebayo ee aadaadka ihi aadaatulistithne lagu soo reebuhu muxuu noqonayaa marka koobaad ilaa waa kow waa kayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaaun afartaa ismi waa shan khalaa iyo cadaa iyo xaashaa saddexdaa marna ficilka noqda marna xarafka noqda shantii hore saddexu siigee sheekheennu sideeddaa erey ayuu inoo sheegayaa oo alfaada istinaha samaysa ayay noqonaysaa sideed laba ayuu ka tegey labaduu ka tegay maad xasuusantihiin labadu ka tegey waa labadee waa layse iyo iyo eegada la socda maa kaana oo maadiihi adaatulistifhaam kuma jirto shuruuddeeda waxa ka mid a inay mudaaric tahay laysiya laa yakuunu laa yakuunu markay aadaatulistina tahay waa inay mudaaricun tahay maa kaana ma odhan karna markaa maadi kolkaa ma keeni karayno wa lafdulistinaai lafdiga istinaha alladii kaasoo lahu isaga xawaa koobsaday ilaa weeyaan waa khabarkii ereyga ilaa ihi wa kayr weeyaan khabarkuu ku cadfan yahay la godo markaa wa siwan weeyaan wa suwan weeyaan wa sawaaun weeyaan wa khalaa weeyaan wa cadaa weeyaan wa xaashaa halkaa wow baan wada keenay wowgaasi waa xarfulcadafoo gabayga ayuu ka maqnaa oo daruuratu shicir buu sheekhu u jaray wowbaa halkaa lagama maarmaana markaa haddaba culimo halkaa marka aan marayo een aadaadkii arkay inay sideed yihiin labana sheekhu uu ka tegey halkaa marka aan marayo bal waxaad ogaataa mustanaha xukunkiisii ila eeg la soo reebaha xukunkiisii bal hadda ila eeg haddii aadaadku ilaa uu noqdo ilaa ereyga wax lagu soo reebayaa hadduu ilaa yahay mustanaha saddex baa loo qaybini marka kalaamkiisa la eegayo waayo kalaamku inuu yahay taam muujab ah iyo inuu yahay taam manfiya iyo inuu yahay naaqis saddexdaasaa hadalka loo qaybini ereyga ilaa ihi hadalka uu ku jiro ama kalaamka ama jumlada uu ku jiro saddex baynu u qaybini saddexda aan u qaybinaynaana waa maxay waxaynu u qaybinaynaa kow inuu yahay taa muujaba laba inuu yahay taa manfiya saddex inuu yahay naaqis saddexdaasaa loo qaybin taamka muujabka ah waa maxay macnihiisu taam muujab a ah, markaynu leenahay maxaa looga jeedaa taam muujaba ereyga taam waxaa looga jeedaa mustanaa minhuga oo lasoo reebaha ah ayaa sheegan oon xadfanayn ereyga muujab a ah maxaynu uga jeednaa taa muujaba markaan leenahay muujab waxaynu u jeednaa hadalka nafyi kuma jiro bal hadda eeg hadduu hadalka ilaa ay ku jirtaa taa muujaba yahay mustathnaha oo lasoo reebaha ah in la nasbiyaa waa waajib tusaalu waa maxay jaaa alqawmu aliyan caliyan tusaalihii muxuu noqday culimo jaaa alqawmu ilaa caliyan markaan idhaa aaway lasoo reebuhu horta hadalkaa jaaa alqawmu ilaa caliyan cali baa lasoo reeba away laga soo reebuhuna alqawmu awey aadaadka lagu soo reebuhuna ilaa haddaba cali in la nasbiyaa waa waajib waxa af carabiga meelka dhac iyo khalad ku ah inaad tidhaa jaa alqawmu ilaa caliyun ood godo waxa kaloo meelka dhac ku ah inaad tidhaa jaaa alqawmu ilaa caliyin ood hoos dhigto labadaasiba meelka dhac bay ku yihiin maxaa lagama maarmaana inaad maxay tidhaahdo jaaa alqawmu ilaa aliyan caliyan inaad kor dhigto ayaa lagama maarmaana oo daruuriya culima haddaba jaaa alqawmu ilaa aliyan baan keenay hadalku muuna taam taamnimada xaggee laga eegayaa waa taa markaynu leenahay xaggee taamnimada laga eegayaa waxaa laga eegayaa mustanaa minhugaa sheegan oo mee mustanaa minhugu waa qoomka muujabnimadana xaggee laga eegayaa jaaa alqawmu ilaa caliyan muujabnimada waxaa laga eegaya hadalka nafyi kuma jiro ma iyo laa iyo lam iyo xagga hore kuma jiraan bal haddaba ardayay waxaan doonayaa gruubkan midigtayda fadhiya bal waxaad keentiin laba tusaale oo taa muujaba oo mustanaha mansuub in laga dhigaa waajib u yahay gruubka dhinacaan oo dhan baan rabaa laba tusaalun inaad keentiin waa yahay naam waa jaaa rijaalu ilaa rajulan jazaaka allahu khayran sheekh inuu taam yahay maxaad ku garatay oo waa kee arijaalu jazaaka allah khayr inuu yahay muujab maxaad ku garatay hadalka nafyi kuma jiro waa sida aad u dhigtay xabad kale yaa keenaya sheekhana ugu dhow haye qaama alqawmu ilaa ximaaran war raggii way kaceen dameer mooyaane hadda dameerkaasi doqon maaha doqon maaha waama dameer caadiya weeyi waaya waa war inoo iman doona waa boqol dollar buu igu leeyahay imaamad mooyaanadii boqol dollar buu igu leeyahay cimaamad mooyaanadii ayay noqonaysaa oo fuqahadu hala qiimeeyey dee taasoo kale yidhaahdeen ha la qiimeeyo cimaamada qiimaheegii boqolka ha laga jarabay rag badan oo fuqaayay yidhaahdeen marka saas oo kale ay dhacdo waa si wanaagsana laylehe waxaynu u baydhnay gruubkan hortayda bal laba tusaale keena idinkuna oo taa muujaba ah gruubka iga soo hor jeeda ayaan rabaa laba tusaale oo taa muujaba ah muxidiin haye maxaa tidhi jaaa طulaabu ilaa daaliban jazaaka allahu khayran haye xabad labaad baan idinka rabaa sheekh maxamed nacam jaaa almucallimuuna ilaa mucalliman gruubkan bidixda laba idinkuna keena taa muujaba ah taa muujabaynu rabnaa qolo kasta xabadday keento xasuusnaato haye ninkaa yar ii daaya saaxib albiaana jaaءat ishuyuukhu ilaa shaykhan haye maxaa tidhi jaaءat ilbanaatu maryamatu maryamati bal si un xarakee ilin baranayne jaءat اlbanaatu ilaa maryamatu ilaa maryamati ilaa maryamata ilaa maryamata waad kor dhigtay waa saas weeyi labada kaleba khalad bay noqon lahaayeen kolkaa jaءat اlbanaatu ilaa maryamata waa mustatnu in la nasbiyaynu ujeednaa culima taamka muujabka ah in la nasbiyo ayaa waajiba mustatnaha mayla fahanteen waxaad ila eegtiin taamka manfiga ah hadda eega taam manfiya haddii kalaamkani uu noqdo ilaa ay ku jirtaa taam manfiya maxaa looga jeedaa taamka manfiga ah taamnimada waxaa looga jeedaa mustathnaa minhugii oo laga soo reebihiia sheegan manfina waxaa looga jeedaa hadalka ayuu nafyi galay hadduu hadalkeennu taam manfiya noqdo mustathnaha oo lasoo reebaha ah laba weji baa ku sugan laba weji ayaa ku jira in la nasbiyo iyo in laga bedelo mustanaa minhuga labadaa weji baa ku bannaanaana laba xarako ayaa ku bannaan mustanaa minhuga markuu hadalku yahay taam manfiya markuu yahay in la nasbiyo oo istinanimo lagu nasbiyo waa kow iyo in la icraabo bedel oo ayo laga bedelo mustanaa minhuga oo laga soo reebaha ah in laga bedelo labadaa weji ama labadaa icraabood ayaa culima masaladaa inoogu bannaan bal haddaba ila eega tam manfiya weeyaan baan taamnimada waxa laga eegayaa mustanaa minhugaa sheegan manfinimadana waxaa laga eegayaa nafyi baa galay qolo kastaa tusaalaheedii hay sheegto culima tusaalahaad keenteen muxuu ahaa jaa rijaalu ilaa rijaalan saw maaha haddaba waxaad samaysaa jaa rijaalu ilaa rajulan saw maaha maa uun ka horraysii tusaalahaagaa un maa ka horraysii taa manfiya buu isku bedeli doonaaye bal sheekh maxamed tusaalihiisii eega sheekh maxamed markii hore wuxuu idhi jaa rijaalu ilaa rajulan rajulan in la nasbiyaa waajib bay ahayd lama godayn lamana hoos dhigaynin haddaad maa ka horraysiisa muxuu noqday maa jaaa rijaalu haddaan maa ka horraysiiyo nafyi baa galay waa taa manfiya kolkaa rajulkii dambe laba icraabood baa ku banaan inaan nasbiyo oon idhaa maa jaaa rijaalu ilaa rajulan iyo inaan bedelo oon ayo ka bedelo waxaan ka bedelayaa mustanaa minhuga rijaalka hore faacil marfuucuu ahaaye ka dambena marfuu iga dhig oo maxay dheh maa jaaa rijaalu ilaa rajulun ama ma jaaa arijaalu ilaa rajulan labadaa weji baa iigu bannaan waa marka uu yahay taam manfiya hadalku markuu yahay welibana nasbuhu waa daciif marka laga soo reebayo laba isku jinsiya laba isku jinsiya marka lasoo kala reebayo nasbihii daciif buu noqonayaa ka kalena waa cagsigiisa bal qoladan eh, waxaan doonayaa idinku xabadiinii kaana labadii nimid labadii midh maxamed midhkaagii muxuu ahaa maa jaaa eg jaaa almucallimuuna ilaa mucalliman buu ahaa maa un ka horraysay markaa sitaa manfiya uu noqdo maa jaaa almucallimuuna ilaa mucalliman mucallimkaasi waa la soo ribay oon kordhigaya haddaan doonana waan godi oo waxaan odhi maa jaaa almucallimuuna ilaa mucallimun labadaa wejiba iigu bannaan bal gruubkiinnan keena xabadiinnii xabad keena gruubkiinna nacam maa jaaa shuyuukhu ilaa shaykhan iyo ilaa shaykhun labadaa weji ila waa taa manfiye haddaba culimo dhammaan hal su'aalaan idin weydiiyey waxaan idhi maa ra'aytulqawma maa ra'aytu lqawma ilaa caliyan caligaa mise xarakaa ku bannaan sow laba kuma bannaana eeg sow laba kuma ban mise hal xarako un bay noqonaysaa malaba mise waa hal xarakaa wadda eega hal xara eeg waxaan idhi maa ra'aytu lqawma ilaa caliyan caligaa maxaa ku bannaan hadda waa taamkii manfiga ahaa ma hal xarakaa ku bannaan mise laba sheekh maxamed labaa tidhi sa maaha labadii hadda ma hubtaa jazaaka allah khayr waxa weeye waa hal xarakaa ku bannaan halkaa xarako ayaa laakiin waxa wataa laba wejioo kala duwan xarakadu waa miduun maa ra'aytu lqawma ilaa caliyan markaan idha caligaa kordhigunbaa ku bannaan laakiin kordhigaasaa laba ixtimaalood leh kordhigaasi muxuu leeyahay iminka iftiin haddaan arko iftiin haddaan arko iftiinku laba ixtimaaloodbaa aya ayaa keeni kara mid waxaa keeni kara cadceeddu inay soo baxday midna waxaa keeni kara laydhkan in la shiday khashaafado waaweyn in la shiday soo labadoo ma keeni karaan iftiin markaan arko sababtiisu way kala duwanaan karaysaa dee markaa shay qura kuma xambaari karayo kolkaa adaba maa ra'aytu lqawma ilaa caliyan caligaa fatxa unbaa loo ogol yahay saw fadxo oo qura cali looma ogola laakiin fadxada ayaa sabab u ah fadxadaa waxa sabab u ah marna waa mustananimaa lagu nasbiyey istinanimaa lagu nasbiyey marna bedelnimo qoomka laga bedelayo bal haddaba hal su-aaloo kale aan idin weydiiyo maa marartu bilqawmi ilaa caliyin ilaa caliyan baan idhi cali imise xarakaa ku bannaan maa marartu bilqawmi ilaa caliyan cali labadaasi waa maxay maxay maa marartu bilqawmi maxaan idhaahdaa ilaa caliyan laba kordhig baan siin haddaan doonana caliyin laba hoosdhig baan siin laba hoosdhig ayaan ka bedelayaa qoomkii hore ayaa majruur ahaa soo saa ma aha qoomkii horea majruur ahaa ayuu majruurka ku raacaya haddii culima hadalku uu noqdo ta manfiya ta manfiya ta manfiya somaa ma xasuusni ta manfiya waa ka hadda aynu ka soo baxnay hadduu hadalku noqdo naaqis oo ka ugu dambeeya ah naaqis naaqisku waxa weeye inuu hadalka nafyino galo laga soo reebahana la xadfo mustatnii xasba xaajati lkalaam baa la icraabi waa suurtagal inuu marfuuc yahay waa suurtagal inuu mansuub yahay waa suurtagal inuu majruur yahay ila eega haddaba hadda ayaynu soo gaadhnay taxliilkii sheekha naaqiskaa haddaan tusaalayno ka naaqiskaa haddaan tusaalayno maa jaaa ilaa caliyun cali hadda maxaan ka dhigayaa maa jaaa ilaa caliyun markaan idhaa faacil baan ka dhigayaa wamaa muxammadun ilaa rasuulun rasuulun hadda maxaan ka dhigayaa khabar baan ka dhigaya wamaa muxammadun ila waa mubtadae maa kaana yuusufu ilaa saaiman maa kaana yuusufu ilaa saa'iman war ilaa saa'iman culima maxaan ka dhigaa markaa saaiman maxaan ka dhigaa saa'imanta khabaru kaanaan ka dhigaya waa caynka maa darabtu ilaa caliyan cali maxaan ka dhigaa mafcuul maa marartu ilaa biaxmeda axmed maxaan ka dhigaa jaamajruu caadiyan ka dhig jaar iyo majruur baan ka dhigaya jaamajruurku waa khalad baa la yidhi la socda jaamajruurku waa khalad baa la yidhi la socda hadda waan waxaan u malaynaya inaad fahanteen jaamajruur maxaa layga rabaa may eeg majruurkunbaa maxalle xagga maxalnimada majruur keliya laakiin dhawaaqa jaamajruurka ah khalada dhawaaqa jaamajruurki waa khalad sidiisaba saxdu waxa weeye jaar iyo majruurdhe <laughs> maxaan ku idhi jaar iyo majruur dhe laakiin jaaraa majruur ha odhan oo maxaa jaaraa majruur khalad ka dhigay xarfulcadafkii af carabiga ma jaarun majruur ba eeg jaaraa majruurku waa jaarun majruurun jaarun majruurun miyaa la qoraa maxaa la qoraa jaarun wa majruurun wa'dana wey macnaheegii ereyga wa'a macnaheegu horta waa maxay iyo miyuun ahayn kolkaa jaarun wa majruur waa maxay af soomaaliga jaar iyo majruur laakiin waxaan diidannahay jaaraha majruur ilin wowgii baan ka tagnay haddii kale akhrij saar bihi istinaha ku saar min alkalaami kalaamkana ka saar maa kharaja ka ka baxay min xukmihi xukunkiisa ka baxay oo wa kaana ahaaday fii lafdihi xagga lafdiga indaraja mid ka soo hoos galay wa lafdulistinaa'i lafdiga istinuhu alladii lafdiga oo lahu isaga xawaa koobsaday ilaa weeyi wa ghayru weeyi wa siwan weeyi wa suwan weeyi wa sawaa'un weeyi wa khalaa weeyi wa cadaa weeyi wa xaashaa weeyi fa maca ilaa ilaa maceega markuu yahay insib iska nasbi maaka akhrajathu ilaadu ay saartay min dii tamaamin min kalaamin baa halkaa ku jira min kalaamin kalaam ay ka saartay kalaamka oo dii tamaamin taam u saaxiiba kalaamka oo muujabin muujaba haddii ilaadu ay ka saarto taa muujaba in la nasbiyaa waa waajib fa maca ilaa insib amarkaasi waa wujuuban fa maca ilaa ilaa micega insib nasbi ka akhrajatu ay saartay min kalaamin ay ka saartay kalaamka oo dii tamaamin tamaamu saaxiiba kalaamka oo muujabin muujab ah ka qaama waxaa istaagay kullulqowmi qoomka oo dhan ilaa waaxidan mid mooyaane qaama kullulqowmi ilaa waaxidan u fiirsada halkaa qaama kulu qawmi ilaa waaxidan mataa manfiya mataa muujaba ma naaqisba waa maxay saddexdaasi hadda waa taa muujaba kolkaa waaxidkaa in la nasbiyaa waa waajib waqad ra'aytu waxaan arkay alqowma qoomkii ayaan arkay ilaa khaalidan khaalid mooyaane yaa mustanaa lasoo reebuhu hadda waa kee lasoo reebuhu waa kee khaalidan laga soo reebuhuna waa qoomka lagu soo reebuhuna ilaa haddaba khaalid in la nasbiyaa waa waajib markaana wain yakun hadduu yahay istinuhu min kalaamin kalaam mid ka ahaaday kalaamka oo dii tamaamin taamu saaxiiba kalaamka oo inta faa anfoomay oo nafyi ah fa abdilan iska bedel buu ku yidhi markuu kalaamku noqdo taa manfiyana bedel baynu qaadanaynaa waa la bedelayaa fa abdilan iska bedel oo mustanaa minhuka ka bedel wa nasbu nasbo fiihi dhexdiisa la nasbiyana ducifa waa la daciifiyey nasbuhuna wuu bannaan yahay bedel iyo nas baa wada bannaan laakiin yaa daciifa nasbaha daciifa waa marka ah, la soo reebaha iyo laga soo reebuhu ay isku jinsi yihiin laba lacagood markaad soo kala reebaysid ama laba dad markaad soo kala reebaysid wanasbu nasbaha fiihi dhexdiisa daciifa waa la daciifiyey haadaakani ida stanaytahu waa marka aad ka soo reebto lasoo reebaha min jinsihi jinsigiisa markaad ka soo reebto laba isku jinsiya markaad soo kala reebaysid weeyi laba isku jinsiya markaad soo kala reebaysid weeyaan warkani markaan idhaa maa jaaa alqawmu ilaa caliyun maa jaaa alqawmu ilaa caliyun bedelkaa ayaa wanaagsan laakiin waa banaan yahay maa jaaa alqawmu ilaa caliyanna oo la kordhigaana waa banaan yahay wamaa ka siwaahu kan ka soo hadhay labada isku jinsiga ah waxa ka soo hadhay laba kale jinsiya haddii la soo kala reebayo xukmuhu xukunkiisu bicagsihi wa cagsigiisa laba kale jinsiya haddii ha soo kala reebe la yidhaah xukunku waa cagsiyo nasbuhuna waa qawi bedelkuna waa daciif kale jinsi oo waa maxay oo kale waxaan idhi alqawmu ilaa eh, maa jaaa alqawmu ilaa ximaaran maa jaaa alqawmu qoomkii ma iman ilaa ximaaran dameer mooyaane baan idhi hadda dameerkaasi kii la raranayey maaha waa dameerkii caadiga ahaa cafwan dameerkaasi doqon maaha doqon loogama jeedo balaaqadaa doqon u isticmaasha balaaqadu dameerka waxay u isticmaashaa doqono waxay ku odhanayaan dameer shaah cabaya ayaan soo maray bay ku odhanayaan dameer shaah cabaya waxay u jeedaan kolkaa nin nacasa bay u jeedaan haddaba haddaan idhaha maa jaaa alqowmu ilaa ximaarun iyo ilaa ximaaran labada wejiba way bannaan yihiin ximaar iyo qoom baan soo kala reebay waayo qur'aanka wuxuu rabbi dhex dhigay oo aayaad inoo soo arooray ka mida ibliis iyo malaa'igta oo la soo kala reebayo isku jinsi maaha dee markaa markan fasajad almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna ilaa ibliise marka la leeyahay todoba suuradood buu ilaahay inoogaga warramay ah, qadiyada ibliis warkiisa todoba suuradood buu ilaahay inoogu soo celiyay qur'aanka dhexdiisa hadaba marka ibliis iyo malaa'igta lasoo kala reebayo waa laba kala jinsiya oo isku jinsi aan ahayn oo lasoo kala reebay weeyaan wamaa siwaahu kan waxa ka soo hadhay labada isku nooca marka lasoo kala reebayo waxa ka soo hadhay waa laba kala nooca marka lasoo reebayo laba kala noocoo soo kala reebayo wamaa siwaahu kan waxa ka soo hadhay xukmuhu xukunkiisu bicagsihi isaga cagsigiisa ayuu ku sugnaaday ka lan yaquuma alqowmu qoomku kici maayaan ilaa jacfaru jacfar mooyaane godaalkaasi waa sida xooga badanoo waa bedel qoomka laga bedelay maxay kalaa bannaan maca ducfin in jacfarka la kordhigo oo maxay la yidhaahdo lan yaquuma alqowmu ilaa jacfaran waa maca ducfin bay bannaan tahay wa nasbu nasbo fii ilaa baciiran la nasbiyo ayaa agaru ka badan bedelka ilaa baciiran inaad iska nasbiso ayaa fara badan buu kuhi ilaa baciiran muxuu uga jeedaa lan yaquuma alqawmu ilaa baciiran lan yaquuma alqawmu qoomkii kici maayaan ilaa baciiran dameer mooyaane dameer mooyaane awr mooyaane baan doonaya cafwan lan yaquuma alqawmu qoomkii kici maayaan ilaa baciiran awr mooyaane haddaba ilaa baciiran markaan awr aynu soo reebnay awrka ayaynu ka soo reebnay awrka ayaynu ka soo reebnay qoomkaan ka soo ma isku jinsiba mise waa kale jinsi kol hadday kale jinsi yihiin in la nasbiyo ayaa fara badan oo maxay la yidhaahdo lan yaquuma alqawmu ilaa baciiran baa fara badan maxay kalaa maca ducfin banaan in layska goodo la bedelo oo maxay la yidhaahdo lan yaquuma alqawmu ilaa baciirun wa nasbu nasbo fii ilaa baciiran ilaa baciiran la nasbiyo agaruhu ka badan yahay bedelkii haddaba culimo bal intaa ma icraabi kartiin wanasbu fii ilaa baciiran agaru wanasbu waa mubtade akaruna waa khabar fiidan yare dhexda ku jirta ma aragtaa waa xaraf jaar fiidaasi waa xarfuljar aaway ismigii fiidaasi ay jaraysay wanasbu fii ilaa baciiran agaru aaway ismigii fiidu ay jaraysay ya ilaada maaha waa haye sheekh yuusuf waa int ilaa baciiran oo dhan ilaa baciiran maanta waa kelmad qura ha macnaynin ilaa baciiran awr mooye ha odhan ah, ah, ah. ha isku macnaynin sheekh xikaaya la yidhaha xikaayada lama macneeyo jaa bal haddaa bal jaa yaa icraabaya kuma jaa icraabaya maxaynu jaa ku icraabnaa marka la icraabayo jaa ficil maadi soo maaha jaa ficil maadi kuma macnayni jaa ficil maadi haye ma jaa ficil maadi eg markaad icraabaysa maxaad ku icraabtaa eg jaa waxaan odhanayaa jaaa ficil maadi mabniyun cala alfatxi sow maaha haddaba jaaa ficil maadi ma idhahdaa jaaa waxa yimid ficil maadi ficil maadi baa yimid ma idhahda ya maa la ogolaya jaaa waxa yimid inaan eg icraabta jaaa markaan ficil maadi idhaahdo lama ogolo jaaa waxa yimid inaan idhaahdo waayo maanta ficilba maaha dee jaaa ficil maadi markaan leeyahay jaa'ada qastu lafdi baa ku dhaco mubtaday tahay kolkaa eg lafdi unbaad ku macnaynay jaaa lafdiga jaaiihi ficil maadi weeyaan markaad macnaynaysa saasaad odhan laakiin jaaa wuu yimid ha isku odhanin fii ilaa baciiran haddaadi tidhaa fii fii ilaa baciiran ii kala seertood awr mooyaane i warkii wuu qadhaadhaanayaa maanta ilaa baciiran waa kelimad qura fiida ayaa jaraysa awr ha odhanine fi ilaa baciiran kelmadda ilaa baciirana undhe ilaa baciirana dhexdeeda undhe wa nasbu nasbo fii ilaa baciiran ereyga ilaa baciirana dhexdiisa la nasbiyo agaruhu ka badan yahay bedelkiisa naaqiskiibaa ii dhiman saw maaha culimo ilaadii waxaynu u kala qaadnay hadalkay ku jirta saddex qayboode wain yakun haddii uu yahay kalaamku min naaqisin naaqis mid ka ahaaday naaqiska maxaynu ku tilmaanay ereyga naaqisa maxaan ku tilmaannay hadalka nefyino wuu galay mustatnaa minhugiina waa la xadfay wa in yakun haddii uu yahay min naaqisin naaqis mid ka ahaaday fa ilaa lafdiga ilaa ah qad ulqiyad waa la tuuray oo waa la laaqi yeelay qad ulqiyad ilaadii waa la laaqi yeelay walcaamilu caamilkiina istaqalla wuu la gooni noqday mustatnaha ku camalfalkiisii haddii naaqisba uu yahay ilaadii waa la laaqi yeelay ilaadu ma camal samaynayso ilaadu camal wax la yidhahda samaynaysaa ma jiro caamilkiina wixii ilaada ka dembeeyey isaga ama ayaa rafcinaya ama nasbinaya ama jeraya isagaa ku camal falaya wa in yakun haddii uu yahay min naaqisi naaqis mid ka ahaaday fa ilaa lafdiga ilaa ah qad ulqiyad waa la laaqi yeelay oo waa la tuuray walcaamilu caamilkiina istaqalla wuxuu la gooni noqd la keli noqday ku camalfalka wixii ka dambeeyey bal hadeeg ka yaqum isma taagin ilaa abuuka aabbahaa mooyaane cid kale awalan markii hore lam yaqum ma haystaa yaqum waa ficilkii mudaaric abuukana waa maxay markaa ereyga abuuka waa faacil buu maanta iska xisaabanya ilaadina waa la laaqi yeelay kitaabkeenna ruuxulicraabkaa masale aan ku soo marnay baa jirto halkan caawinaysa ayaa jirta qowlashiisa mid ka mid ah halkan caawinaysa qad ulqiya daasi waxa weeye mustanaa marka la nasbiyo yaa horta nasbinayo ku camal falaya jaa alqawmu ilaa caliyan haddaan idha caligaa yaa nasbinaya caligaa cidda nasbinaysa waynu ku soo dhiganay ruuxulicraabka imis maxaynu maxaa laysku khilaafaynu nidhi yaa garanaya halkaa masladaa waxaan ku soo marnay haye laba haye war balculima ka warrama halkaa yaa haya waxaynu ku soo marnay ruuxulicraabka markaynu maraynay eeg jaaa alqawmu ilaa caliyan caligani waa mansuub baynu nidhi sow maaha yaa sideed qowl baynu ku soo marnay sideed qowl sideed qowl baa luqadda layskugu khilaafay markaad eeg mustafnaha la nasbiyo shayga tooska ee nasbinaya sideed madhab baa ku jira bal dib ugu noqda insha allah waxaa ka mida inaad tidhaahda ilaadaa nasbinaysa waxaa ka mida inaad tidhaahda mey ficilkaa nasbinaya adu ilaa sideed qowl baynu ku soo marnay iska dhaaf lam yaqum eeg kolkaa sheekheenani wuxuu ina yidhi qadulqiyad buu ina yidhi ilaada waa la laaqi yeelay ilaadu kolkaa inay nisbinaysay marka hore ayaad halkan ka dareemaysaa ka lam yaqum isma taagin ilaa abuuka aabbahaa mooye awalan markii hore cid kaloo istaagtayba ma jiro walaa araa anna ma arko ilaa akhaaka walaalka mooyaane muqbilan midii soo qaabilayo oo kale ma arko walaa araa ilaa akhaaka akhaaka maxaan ka dhignaa markaa waa mafcuulun bihi baynu ka dhigaynaa haddaan araada aragti ku macnayno waa mafcuulun bihi muqbilanna waa xaalo hadaan araada ogaansho ku macnaynana akhaakadu waa mafcuulu awal muqbilanna waa mafcuulu aani labadaa icraabood baa meesha kala imanaya halkaa waxaynu kaga soo baxnay marka ilaa wax lagu soo reebo ereyada wax lagu soo reebaa imisay ahaayeen culimo ereyada wax lagu soo reeba imisaynu ka dhignay imisaynu ka dhigay ereyada wax lagu soo reebayo sideed baynu ka ereyada wax lagu soo reebo soo caynkaa maaha sideed erey ayaa wax lagu soo reebaa waad ila fahanteen baanu malaynaya in sideed erey wax lagu soo reebayo sideedda ereye lagu soo reeba ilaa baynu hadda ka baxnay imisaa ii dhiman toddobaa ii dhiman toddobadiibuu labadan bay doonaya inuu ku soo ururiyo afarta ismi ma garanaysiin ilayn ilaadu icraab uma baahnayn oo xaraf bay ahayd afar ismi baa jiray waa afartee waa kayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaaun afartaasi waa asmaa waana aadaad wax lagu soo reebo sidii ilaayoo kale u shaqaynaya afarta ismi marka wax lagu soo reebayo lasoo reebaha majruur baynu ka dhigi lasoo reebihii waa majruur mustanii waa majruur oo mudaafun ilayhinim iraaban yahay afartaa aadaad baa mudaaf ah lasoo reebuhuna mudaafun ilayhinim icraaban yahay maxaynu nidhi marka afartaa wax lagu soo reebayo asmaada ah afartaasi mudaaf bay noqonayaan lasoo reebuhuna muxuu noqoni markaa lasoo reebuhu mudaafun ilayhi majruura buu noqon weligii waa majruur haddaba afarta haddaba afartan maxaa la icraabi ilan waa asmaayo icraab bay u baahan yihiin afartan waxaa la icraabayaa mustanaha ilaa wixii la icraabi jiray eg hayr iyo siwan iyo suwan iyo sawaaun waxaad icraabi mustanaha ilaa waxaad icraabi jirtay mustanaha ilaa maxaa la icraabi jiray culimo haddii hadalku uu taa muujaba yahay in la nasbiyaa waajib ahaa ayr iyo siwan iyo suwan iyo sawan in la nasbiyaa waa waajib kalaamku taa muujaba hadduu yahay jaaa alqawmu hayra caliyin war hayrkaa waa inaad kor dhigtaa uun wax kale ma bannaana hadduu hadalku yahay taa manfiya taa manfiya hayr laba weji baa ku bannaanaanaya bedel iyo nas baa ku bannaanaanaya maca kowni nasbi daciifan dee markuu yahay laba jinsi oo soo reebayo maxaan idhaha maa jaaa alqawmu hayra caliyin maxaa kaloo bannaan maa jaaa alqawmu hayru caliyin labadaa wejiba ay bannaan haddii hadalku uu yahay naaqisna ereyga hayr awaa ah xasba xaajati lkalaam maa jaaa hayru muxamed baad odhan maa jaaa hayru muxamed hayr faacil baad ka dhigtay maa ra'aytu hayra muxamed baad odhan mafcuul baad ka dhigtay maa marartu bihayri muxamed baad tidhi majruur baad ka dhigtay wahaakada toddobadii afarta asmaada ah mustanahoogu waa majruur mudaafun ilayhiya iyagana waxaa la icraabaa mustanaha ilaa waxa la icraabayo waxaa ii soo hadhay saddexdii maa khalaa maa cadaa maa xaashaa saddexdaa erey oo marna ficil maadi noqda marna xuruufuljarka ku biira mustanooga maxaa laga yeelaya hadday saddexdaa erey xuruufuljarka xaraf hadday yihiin mustanuu waa majruuro iyagaa xaraf jaara mustanuuna waa ismi majruura waa hadday xuruuf yihiin waxaad odhanaysaa maa jaaa alqawmu khalaa caliyin baad odhanaysaa khalaa caliyin ama jaa alqawmu maa khalaa caliyin baad jaa alqawmu maa khalaa caliyan ama maada waad iskaga tegiyo jaaa alqawmu khalaa caliyin baad odhan haddaan maa keeno meesha oo khalaadan iyo maa ku daro inta badan waa la nasbiyaa oo maxaan odhan jaaa alqawmu maa khalaa la soo reebo waa caliya waad nasbinaysaa waayo khalaadana ficil maadiya haddaan maada ka tago waxa dhici kara inaan nasbiyo iyo inaan jiraba waxaan odhanayaa jaaa alqawmu khalaa caliyan khalaadii waa ficil maadi un sidii hore ama jaaa alqawmu khalaa caliyin caligii baan majruur ka dhigaya ila khalaadana xaraf jaarihi wa khafdu mustathnan la soo reebe khafdintiisa calal itlaaqi duuduub la khafdiyo kii oon la kala qaatiin yajuusu wuu bannaan yahay bacda sabcati albawaaqi toddobada baaqiga ah toddobada baaqiga aba mustanooga waa la khafdinaya laakiin afarta ismina in la khafdiyaa waa waajib oo khafdahaasi yajuusu daa u inayidhi jawaasulkhafdahaasi afarta ismi waa waajib saddexda kale maa khalaa maa cadaa maa xaashaana waa jawaazulamrayn waa khafdihii iyo nasbihii baa wada bannaanaanaya wa khafdu mustanan lasoo reebay khafdintii calal ilaaqi ilaaq iyo duuduub ahaan la khafdiyo yajuusu wuu bannaan yahay bacda sabcati toddobadii gadaashooda albawaaqi baaqiga ahaa wa nasbu nasbuhu aydan sidoo kale jaa'izun wuu bannaan yahay liman qof buu u bannaan yahay yashaa'u doona bimaa khalaa uu ku nasbiyo qofka doonaa maa khalaa buu ku nasbini wamaa cadaa uu ku nasbiyo qofka doonaa maa cadaa buu ku nasbin wamaa xashaa uu ku nasbiyo ka doonaana maa xashaa buu ku nasbin maxaan odhanayaa jaaa alqawmu khala caliyan waa ficil markaa haddaan doonana jaaa alqawmu khala caliyin majruur baan markaana ka dhigaya macnaha aynu isa soo saarno baab lstina akhrij saar bihi istinaha ku saar min aleg ku saar badu waa ku baad odhanaysaa markaad macnaynayso akhrij saar bihi istinaha ku saar min alkalaami kalaamka ka saar min alkalaami ka saar waa meesha wax laga saarayo ma ogtahay maa kharaja kii baxay min xukmi xukunkiisa ka baxay wa kaana noqday indaraja mid soo gelaya fii lafdihi lafdigiisa dhexdiisa wa lafdulistinaai istinaha lafdigiisu alladii lafdiga oo lahu isaga xawaa koobsaday ilaa weeyi wahayru weeyi wa siwan weeyi wa suwan weeyi wa sawaa'un weeyi wa khalaa weeyi wa cadaa insib iska nasbi maa akhrajatu kay saartay min kalaamin kalaam ay ka saartay kalaamka oo dii tamaamin tamaamu saaxiiba kalaamka oo muujabin muujaba oo la sugay ka qaama waxaa istaagay kullulqowmi qoomka oo dhan ilaa waaxidan mid mooyaane waqad ra'aytu waxaan arkay alqowma qoomka ilaa khaalidan khaalid mooyaane wa in yakun haddii uu yahay min dii tamaamin tamaam min kalaamin kalaam xaggii kalaamka oo dii tamaamin taamu saaxiiba kalaamka oo inta faa anfoomay fa abdilan iska bedel wanasbu nasbo fiihi dhexdiisa la nasbiyo ducifa waa la daciifiyey haadaakani ida stanaytahu waa markaad ka soo reebto min jinsihi jinsigiisa wamaa siwaahu isaga kaka soo hadhay xukmuhu xukunkiisu bicagsihi cagsigii ayuu ku sugnaaday kalan yaquuma kici maaya alqowmu qoomkii ilaa jacfaru jacfar mooyaane wanasbu nasbo fii ilaa baciiran la nasbiyo ayaa agfaru ka badan wain yakun haddii uu ahaado min naaqisi naaqis mid ka ahaaday fa ilaa kelmadda ilaa aqad ulqiyad waa la laadi yeelay wlcaamilu caamilkuna istaqalla wuxuu la gooni noqday camalkii kelmadda ka lam yaqum oo kale isma taagin ilaa abuuka aabbaha mooye cid kale awalan marka hore walaa araa ma arkayo ilaa akhaaka walaalkaa mooyaane muqbilan midi soo qaabilaya wakhafdu mustathnan lasoo reebay khafdintii cala aliطlaaqi duuduub la khafdiyo yajuusu wuu bannaan yahay bacda sabcati toddobadii dabadooda albawaaqi baaqiga ahayd wanasbu nasbuhu aydan sidoo kale jaa'isun wuu bannaan yahay liman ayuu u bannaan yahay yashaau doona bimaa khalaa lagu nasbiyo wamaa cadaa lagu nasbiyo wamaa xashaa lagu nasbiyo in sha allahu tacala barta ayuu inoogu joogayaa cashirkeenni maanta wallahu subxaanahu tacaala aclam aclam waxaynu samaynaynaa inoo soo qaada kitaabkii qur'aanka maanta insha allah gruubka ehm, labada gruub ee maanta aynu doonayno inay kulmaan labada gruub ee doonayno maanta inay kulmaan waxa weeye insha allahu tacaala waa xalqatu abi xayaan xalqatu abi xayaan xalqatu abi xayaan talow yaa la kulmi doona xalqatu abi xayaan waxaa la kulmi doona waxaa la kulmi doona xalqada xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya xalqadaasi keligeedbay maanta noqotee maxaynu samaynaa shaykhulislaam ibnu taymiya iyo xalqatu imaam shaafici labadaa xalqadood waan haysanay labadaa xalqadood labadii xalqadooden ka bilownay bay ahaayeene maalintii ka dhacay moogtiin xalqatu imaam shaafici iyo xalqatu shaykh lislaam ibnu taymiya ya ha dee waan ogahay laakiin maalintii koowaad bay ka dhaceen kolka waxaynu ku ganaxnay iyagu inay dhegaystayaal un ahaadaan inay dhegaystayaal ahaadaan maalintii u horeysay waa labadii xalqadood xalqadoodeen weynay weeye xalqatu abixayaan haye soo dhowow sheekh xalqatu abixayaan xalqaddaa waxaa insha allahu tacaala tartanka la geli doonta labadii xalqadood ee u horreeyey xalqad kamida ayaynu soo qaadanayna labadii xalqadood ee u horreeyey xalqatu imaam shaafici ma joogtaa xalqatu imaam shaafici ma la hayaa miyaa la hayaa waa waad joogtiin soo maa xalqatu shaykh اlislaam ibnu taymiyana ma joogtiin waayahay waa iska daawayaal baad daawashayaal ahaad baad ahaanaysin insha allah xalqatu eh, imaam shaafici istaaga soo dhowaada insha allah suurat اlkahfi ayaynu culima maragnay suuratu lkahfi waxaad inoo soo saartiin aayadda in sha allahu tacaalaa aayadda koobaad miyaan qaadannay aayadda labaad miyaan qaadannay aayadda labaad inoo soo saara suuratu lkahfi aayadda labaad aayadda labaadee kahfi ma haysiin culimo hal kitaabis waa siiya waxaan u way ka go'an tahay waxaynu eegaynaa culimo aayadda labaad waxa qaadan doona xalqatu imaam ashaafici maakisiina fiihi abadaa afwan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا waxaan idin weydiinay culimo ereyga qayiman ma ismiba mise waa ficil mise waa xaraf dee waxaa ka jawaabaya gruub qura hal qof soo yar dhowow soo dhowow ila waxa weeyaan xalqadiinnii baad dhex taagantihinoo hoos baa laydinku sheegaya haddii la doonee haye qayiman ka warran daliilka noo raaci maxaad ku garatay inay ismi tahay tanwiin baad ku garatay ismiga ma tacriifin kartaa muxuu ahaa sheekh tacriifi ismiga haye jazaaka allahu khayran shukran jaziilan waa yahay ismigaasi ma daahirba ama damiirba ama mubhamba qayiman ismiga daahirkii misuu u qaybsamayey sideeddii waa midkee ismi mufrad hee ismi mufrado hee munصarifa waayahay ma mucraba mise waa mebni qayiman ma mucraba mise waa mebni waa mebni sheekhkee jawaab mucrab icraabku imisuu ahaa afar buu ahaa icraabka hadda uu sitaa waa maxay icraabkan hadda uu sitaa waa maxay afarta icraabood keebuu sitaa nasbu sita maxaa lagu nasbiyey loo nasbiyey mansuubaadku shan iyo toban baynu soo barannaya waa midkee shan iyo tobankii ya shan iyo tobankii mansuubaadka waa midkee walam yajcal lahu ciwaja qayiman liyundira ba'san shadiidan waa masder sheekh ka jawaab qayiman maxaa lagu nasbiyey ya maxaa lagu nisbiyaa tiri sheekh war yaadaya eh? war jumhuurta u bandhiga ya may may qoladii ka faa'idaysan jirtay maanta cabdulqaadir malaa mayn keensanin ama qoladii ka faa'idaysan jirtay ma adaa maanta u socda soo dhowow haye soo dhowow waayahay qayiman haye qayiman waa xaal jazaaka allaahu khayran ninkaa odaygaa waad aragtiin saddexdiinniba waa taagnaanayseen qoladaas waa xaal qayiman si wanaagsan waxaan dib ugu noqday adigaa qaa'adaa wadanaya ma og tahay liyundira ba'san shadiidan ereyga liyundira ma ficil baa ma ismi baa ma xaraf baa waa ardayganubaa adigu waad ka faaidaysanaysaa aayaddaadiiba maaha aayad kanaad aduu yeelanaysa insha allah ninkaasaan ujeedaa liyundira haye liyundira waa maxay ficilkaas maxaa ud ku garanaysa inuu ficil yahay aya shayin tastadillu calaa annahu ficlun isnaad war qadhaadh maydha mise war dhanaan haye may ninkanaa ka faa'iidaysanaya qad baa geli karta jazaaka khayran iyo siin iyo sawfaan ma arkaysiin waxaanu imisa inuu qabanay ma saddex isku xigay inuu qabannay xabad quraabaa idin dhiman inaad ku soo noqotiin waa yahay liyundira ficilka ma tacriifin kartaa may waad ma ka faa'iidaysanaysaa haye saasaan kusoo tariiinay ma saasaan kusoo tacriifinay ma dalla calaa xadain war ma ka faa'iidaysaa ka qaado jazaaka allahu khayran waar yaahe waxaan u malaynayaa haye laba saddex kalaa dibku ugu bilaabmaya <laughs> adiga ayaa ku haysataa liyundira ficilkaa mudaaric ma mucrabba mise waa mebni mucrab icraabka afartiisii iyuu joogaa hadda nasbo yaa nasbiyey caamilkii nasbiyey baan rabaa liyundira yaa nasbiyey waayahay waad ka qaadanaysaa xaaji mayliyundire yaa nasbiyey ha laamu tacliil waa ayo ma an mudmara jazaaka allaahu khayran adigan dib kuugu soo noqday calaamatu nasbaha liyundira may sheegi kartaa fatxa daahira mise muqadara liyundira saddexdii ficil mudaaric waa midkee saddex buu ficil mudaaricu ahaa haddaanan khaldanayn saddexdii waa midkee ma ka qaadanaysaa nacam jazaaka allah khayr xabad baa kuu dhiman waayo liyundira ba'san shadiidan kelimatu ba'san ka warran ismiya ficil iyo xaraf waxay tahay ba'san ismi weeyi daliilka ii sheeg inay ismi tahay waxaad u deliishanayso wax ku jira ii sheeg tanwiin baa ku jirta ismigaasi ma daahirkiiba ma damiirkiiba ma mubhamkiiba daahirkii imisuu u qaybsamaya daahirku sideeddii waa midkee ismi mufrad ha ku daynin intaa waa lagaa khaldaya haddii kale munصarif jazaak allah khayr mucrab mise mebni icraabka baabkuu joogaa yaa icraabka baabkuu joogaa sheekh balade ii kaad nas buu joogaa nasbuu imise calaamuu lahaa imise mawdicna u lahaa afar iyo toban way kaa dhacday iska da haye imisu lahaa koob iyo toban iska fadhiisa adigu ragga isu sii da haddaba waxaan u malaynayaa adigu waad fadhiisatay xalqadaasi saasay ku soo noqotay insha allah ay ku geli doonaan haddii rabbi ogolaado haye eh, waxaad tidhi ba'san nas buu joogaa saw maaha calaamatu nasbuhuna waa fatxa daahira shadiidan baan kuu dhiibay shadiidan shadiidan ma ismi waa mise waa ficil mise waa xaraf ismi maxaad u deliishatay isminimada tanwiintaad u deliishatay ismigu ma daahir ma damiir ma mubham daahir mucrab mise mebni icraabka afartiisii nasbo maxaa lagu nasbiyey mansuubaadka shan iyo toban baab baan u naqaana waa baabkeen waa sifa saw maaha mawsuufkiisu waa kee afar toban afar ka miday iska waafaqi jireene bal afartee ay iska waafaqsan yihiin haddaaba shadiidan iyo ba'san soo sheeg saw toban qodoboo meel yaalla afar kamida iskamay waafaqi jirin haye icraabta maxay iska waafaqeen hadda nas iska waafaqeen haye waa kow oo maxay hadda isleeyihiin nakiro haye waa laba waa saddex waxaad sheegtay icraabkii waad sheegtay nakiriya macrifana waad sheegtay mufradi ifraadiya taniya jamcna waad sheegtay xabad quraa kuu dhiman xabad qura ayaa kuu dhiman oo laba qaybood ka kooban bal sheeg xabadda iyo labadeeda qaybood yaa sawdigii ifraad horey u soo yidhi jamaca ma kii horaa inaga khaldamaybe sheekh ka faa'iidayso waa xabaddii sideedaad ee laga faa'iidaysto lix su'aalood ardaygii hore fadhiistay baa ka faa'iidaystay xabad horena adaa ka qaatay tani waa tii sideedaad waa laysku tirinayaa sheekh akhdaada haye maxay hadda isleeyihiin tadkiir bay isleeyihin shukran aday kuu soo noqotay min ismi ficil xaraf xaraf xaraf mukhtasun biismimise mukhtasun bilficli mise mushtarak mukhtasun bilismi waa yahay min ladunhu ereyga ladun ladun ismi mise ficil mise xaraf ismi maxaa daliilu ah inay ladun ismi tahay ladun inay ismi tahay maxaa daliilu ah wax hadda ku jiraan rabaa ladun inay ismi tahay wax hadda ku jira nacam ka qaado ya min baa ku jirta jazaaka allaahu khayran waa sagaal haye min ladunhu ereygaa hudiihi ma ismi baa mise waa ficil mise waa xaraf maxaa daliilo ah inay ismi tahay maxaa tidhi waa ismiyo hee tanwiin baa ku jirta maa tidhi haye habaqin dee sheekh isnaad may min baa geli karta waan taanaa kaa qaatay iska daa waa xabadii tobnaad min baa geli karta haadaasi min ladunhu haadaasi ma mucraba mise waa mebni waa mucrab sheekhiyo jawaab waa mebni waa fii maxalli maxay hadaa min ladunhu ku jirtaa waa fii maxalli maxay fii maxalli hee arka qaadaadna haye fii maxalli jarin jazaaka allah khayr ma fi maxali jarin baa tidhi dee fi maxalli un baan maqlayay maana jirin maqlayi waaye waxba waa laynaga diiday taa waaya min ladunhu wayubashira almu'miniin yubashira ka waran haye ficil mudari maxaa nasbiyey shayga nasbiyey ii sheeg wayubashira caamilka nasbiyey wayubashira wayubashir almu'miniin yaa nasbiyey yubashira sheekh ka qaado ya an mudmara ayaa nasbisay wayubashir almu'miniin an mudmaraa baa nasbisay waayahay waa ma ka jawaabi kartaa arday haye ma jumhuurtaan u dhiibnaa ya <laughs> waaye waxbaad yaro tidhiye waaye waa lagula shaqaynayaa rag baa kula shaqaynayaaye maxaad yaro bal ku yaro celi may wayubashir almu'miniin maxaa nasbiyey baan idhi shay nasbiyey baad yaro sheegtay layidhiyo sheeg wowga may jumhuurtaynu u daynaynaa jumhuurtaynu u daynayna xaggaa dambe sheekh xamsa fadhiya haya sheekh xamsa aye yaa liyundiro ayaa lagu cadfaya wowgaa nasbiyaha odhanina waa macduuf dhahde helan cadaf baa jiro mansuub baa lagu cadfayaa wa yubashir almu'miniin ereyga almu'miniin muxuu icraaban yahay ma marfuucba ma mansuubba ma majruurba mansuub calaamatu nasbaha yada ismi sow maaha inuu ismi yahay maxaad u deliishatay asha ka horraysa ismigaasi daahiri damiir mubham daahir sideeddiisii ma sha allah wyubashir almuminiin aladiina yacmaluuna aaliaati ana lahum ajra xasana aladiina waa ismi waay maxalkiisa ma mebni ba mise waa mucrab horta aladiina ma mebni ba mise waa mucrab waa mebni fii maxalli maxay buu yaallaa fii maxalli jarin sheekh ka qaado fii maxalli maxay buu aladiinadaas yaallaa fii maxalli nasbin haye maxaad u nasbisay ii sheeg sababta sababta fii maxalli nasbin aad u tidhi ii sheeg waad saxan tahay horta waa fii maxalli nasbin laakiin sababta ii raaci markaa waa sifa yuu sifo u yahay almuuminiin tan ka horraysa shukran yacmaluun sheekh ka warran waa ficil mudaaric miya mise waan mise maaha anuu jamac mudakarusaalin baaban u haystaaye yacmaluun sawnuun iyo wow kuma dhammaan waa midkee jazaak alla khayr marfuuc mansuub majzuumna calaamatu rafcuhuna yaa rafciyey caamilu rafci baan rabaa haddaba yaa rafciyey madka aamusta sheekh <laughs> laakiin waxaa tidhahdaa litajarudii can annaasibi waljaasim wuu gartay dee litajarudii can annaasibi waljaasim waxa weeyi ka madhnida uu ka madhan yahay wax rafciya iyo wax nasbiya iyo wax jasmiya shukran yacmaluna way faacilkeygii yacmaluuna faacilkeygii baan rabaa sheekh ka qaado yaa almuuminiin ka qaada sheekh yacmaluun yaa faacilu ah waad ka qaadanaysaa minid baa kuu dhimane haye ka qaado yaa haa soo dhowow sheekh soo dhowow haye soo dhowow soo dhowow labadiinuba soo dhowaada aad maxaa tidhi yacmaluun waa waawul jamaacada bal haddaba su'aasha gebagebadii baad aduu taagan tahaye yacmaluuna sidaa ay tahay bal majhuul ka dhig aneegna saad ugu dhawaaqdeen yacmaluuna sidaa ay tahay majhuuliyadoo annoo ku dhawaaq ha naa'ibu faacilka ficilkii qaadan jiray majhuulkaa ugu dhawaaq yacmaluuna maxaa tidhi yucmaluuna jazaaka allahu khayran waa yahay yacmaluun asaalixaati ma ismi baa mise waa ficil mise waa xaraf ismi daahir iyo damiir iyo mubhamna ismiga daahirkaa sideediisii haye jamac mu'anad saalim muxuu icraaban yahay maanta yacmaluuna saalixaati ma mansuubba ma marfuucba ma majruurba ma majzuumba yah majruur arka qaado waa mansuub calaamatu nasbuhuna kasrada shan iyo tobankii baabee mansuubaadka waa midkee waa i miyaa tidhi waay arka qaado xabaddaa waa iah ya waa mafcuulun bihi yacmaluuna saalixaat anna lahum ajran xasanan eeg gebagebadii baan marayaa aayaddaadii anna lahum ajran xasanan sowma haysid waxaan kaa rabaa annadaasi ma ficil baa ilan ficil bay noqon jirto anna wuu taahay bay noqon jirtay mararka qaare anna wuu taahay ya inu wuu taahaya aniinan taa horta ma ficil ba mise maaha ficil waa xaraf waa xaraf haye maxay shaqadeedu waa maxay xarafkaasi ma tansibu lismaba ma tarfacu lismaba ma taxtaagu ilaa faacil ba maxaynu samaynaa tansibu he alisma he wa tarfacu alkhabar aawa ismigeegii mansuubkaa haddaba ana lahum ajran xasanaa ismigii annadu mee waa humta sow maaha war ka qaada xaaji ismigii anna ayaan rabaa waa ajiran jazaak alla khayr eeg ajiran taasaa ismigii oo xagga dambe maraya away khabarkii haddaba khabarkii anna khabaroo anna ka warran anna lahum ajiran xasanan waa lahum tan jaar iyo majruurkan ilan khabarku jaar iyo majruur buu noqon jire jaar iyo majruurkana khabarkii soo qadimaya xasanan gebagebada waa kelmaddii kuugu dambaysay xasanan ka warran markaa may maxay codhaaban tahay sow mansuub ma aha toddobadii shan iyo tobankii baab ee mansuubaadka midku yahay baan kaa rabaa waa sifo iska fadhiiso jazaaka allahu khayran saaxiibka bal hadda waynu eegi doonaa kolley meelo badan baad kala qaadqaadateen waxaan ku weydiinay aayadda qayiman liyundira ba'san shadiidan min ladunhu wayubashira almu'miniin inta kelmadood mabniyun cala sukuun ah noo tiri tiro noo imise erey oo wada mabniyun cala sukuun oo aayaddaa ku jira noona gacan dhaqso mabniyun cala sukuun maxaa tii imisa eeg haddaba aayaddii horun qayiman liyundira ba'san shadiidan min ladunhu wayubashira almu'miniin aladiina yacmaluuna asaalixaati ana lahum ajran xasana waxaan doonaynaa alna iskaga tag imise imise erey oo mabniyun cala sukuun ah ayaa aayaddaa ku jira ya ya waxaba waa laysku wada darayaa mabniyun cala sukuun umaan rabaa sheekhow ashu kuma jirta al waa laga tegayaa waa hal waa saddex waxbaba kuma jiraan kumaa sheekhi yidhi ilaahay dartaan waxbaan ka waayay <laughs> ya ilaahay waa sax wey waa sax wey haddaad doonto saadhide waa dariiq bannaan waa sax wey haye haye ardaygii fadhiistay wuu istaagayaa si uga qaato si uga qaato misaa mabniyun ala sukuuna saddex saaxiibadaha haysta weli janis baad haysataa mar ku noqo imisaa mabniyun ala sukuuna midh keliyaan hayaa labada gruub baynu weydiinaynaa labada jumhuur baan kala weydiinaynaa labadaa gruubaad ka kala socotiin labada guruubeed ka kala socotiin haye ma guruubkaaga may labadaa guruubun baan doonay labadaa xalqadood ee tartanka ku jira un baan doonaynaa xalqatu imaam shaafici iyo xalqatu abi xayaan xalqadaada cid ka mida kici haye istaag imisaad haysaa afar baad haysaa afartaa noo sheeg sheeg waa runtaa waa afare afar baa mabniyun calaa sukuuna horta waa min waa kow ladun waa laba yacmaluuna wowga ku jira waa saddex iyo lahum humta maasha allah saasoo kale qofku hadduu wax fahmo waxa wey wuu soo tuuraya markaaba jazaakum allahu khayran ii taagnaada imisa fii maxalli rafcinaad haysaa sheekhow aayaddaa sidaa ugu noqo imise shay oo fii maxalli rafcina ayaa aayaddaa ku jira xataa damiir mustatirihi hadduu jiro waa la tirinaya mustatir hadduu jiro waa la sheegayaa imise aayaddaa fii maxalli rafcin imisaad ku haysaa قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا waxaan doonayaa fii maxalli rafcin mise shay oo fii maxalli rafcina ayaynu u baahannahay waad ka qaadanaysaa xaaji nacam ka qaado labaad haysaa aday ku taagantahay oo kugu soo noqotay yaa ma garanay <laughs> iska daa iska daa muu garan waayo waxa weeye labadu hayaa ma ogtahay xaaji kici gruubkaaga qof gruubkaaga ka mida kici ya ninkaaso maa ninkaa looma gurman baa laleeyahay gruubkiisii mee may xalqadaadii may xalqadaadii umbaa la rabaa cid xalqadaadiiya ma haysid soo maaha haye maxmed nuur ba axmed nuur haye haye waa kuma markaa xalqadda sheekha xalqadiisa ma lamaba garanayo miya waaye may waa sax maad heshay ar way dhuumanayaan iska daayo sheekh yuusuf sheekh yuusuf haye imisaad fii maxalli rafcin aayaddaa labaad ku haysaa afarta noo sheeg waa runtaayo waa afare afar baa aayadda wax fii maxalli rafcina ku jira maxaa tidhi dee sheekh hadda noo sheeg liyundira annagu ma garanayne dee haa saadhe ilan waa yaabnee liyundira waa ficil mansuuba kolkaa waa liyundira faacilkeega kow wa yubashira faacilkeega waa laba iyo yacmaluuna wowgeega waa saddex iyo lahum jaar iyo majruurkan jazaaka allah khayr war culimo eeg eeg marka sidaasoo kale aynu aayaadka qur'aankaa u jilcinno ogaada inuuna wax idin dhibayaa jirin horta runtii insha allah labadaa guruub maanta waxaa loogu talagalay inayna kala badinin waxaa la yar moodayey qoladan inay qoladii hore inay su'aalo badnaayeen laakiin insha allah waxaa inaga khaldamay laba su'aalood oo isdaba socda inay kala qaataan bay ahayd ninka hore ayay su'aalihiisu bateen sidaa darteed insha allah idinku waad soo noqon doontiin haddii ilahay yidhahdo mar dambe wa shukran jaziila